jabal radia allahu canhu waxaa laga wariyey ninkan tarjamadiisa mucaad ibnu jamal ibnu camar ibnu jabal ibnu camar ibnu aws alansaari alkhasraj ayaa la yidhaahda waa saxaabi mashhuuro saxaabada waaweyn ka mid a ah. macrakadii bederna ka qayb galay xagga cilmiga iyo axkaamta iyo qur'aankana wuxuu ahaa ninka looga dambeeyo nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam yuxsaru yowma alqiyaamati yuxsaru macaadun yowma alqiya macaadun yuxsaru yowma alqiyaama amaama alculamaa birutwa isagoo tallaabo ka horeeyo ama maaragtay fallaar intay gaarto isagoo ka horeeyo tallaabo dheer isagoo ka horeeyo ayaa lasoo bixin doonaa marka nin aada weyn buu ahaa wuxuuna dhintay sanadkii hijirada markii sideed iyo toban ahayd intii cumar uu khilaafada u hayay radia allahu canhu daacuun oo dadka camimay oo daacuuna camwaas la yidhaahdo oo dhulkaa shaam ka dhacay daacuunkaas iyo isaga iyo abu cubayd alcaamir bnu jaraaxiyo daacuunkaas ayay maaragtay ku dhinteen radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi kuntu waxaan ahaa radiifa nabiyi sala allahu calayh wasalam rasuulka ayaan fangashanaa calaa ximaarin dameer magaciisana cufeer ayaa la dhihi jiray muqowqas ninkii masar xukumi jiray intaan muslimiintu qabsanin ninka ayaa nabiga usoo hadiyey dameerka marka dameerkaas ayaa nabiga gadaashiisa fuulsanaa buu dhahay fa qaala lii wuxuu yidhi yaa mucaadu atadrii ma ogtahay oo ma taqaanaa maa xaqu xaqullaahi xaqa ilaahay uu ku leeyahay cala alcibaadi addoommadiisa waxa uu ku muto wamaa xaqu alcibaadi cala allah addoommadana waxay allah ay ku leeyihiin ma taqaanaa qultu allahu warasuuluhu aclam aliya rasuulkiisaa yaqaan marka wixii sharciga ku saabsan rasuulkaa loo daynaa aliya rasuulkiisa yaqaan ilaa sharciga isagaa yaqaan nabiga calayh isalaatu salaam amaa wixii iyo ku saabsan haddaadan markaas ogeyn rasuulka in loo waxyooday rasuulkaa yaqaana ma dhehaysa ilaah yaqaan unbaa dhahaysa amaa nabiga calayhi salaatu salaam hadda mas'ale haddii lagu weydiiyo allah warasuulu aclam maa ley allahu aclam culimmada waxaan aragnaa inay markii mas'ale ay ka hadlaan ay leeyihiin allahu aclam sababtoo ah nabigu markuu dhintay axkaamtiisu waa ka duwan tahay markii ou noolaa qaala wuxuu yidhi xaqu llaahi cala alcibaadi xaqa addoommadu allah ay kule xaqa allah addoommada uu ku leeyahay an yacbuduuhu asaga inay caabudaanoo walaa yushrikuu bihi billaahi shay-an ilaahay cibaadadiisana cid kale aysan wax ka siinin sababtoo ah ilaan asaga isaga keligii abuuray oo u necmeeyey cid kale nicmadan wax kama dhiibin marka nicmada alle uu keligiis leeyahay shukrigeeda maxaa cid kale loogu celinaa waa gardarra waa dulm ina shirka la dulmun cadiim wa xaqu lcibaadi cala allaahi addoommada xaqa ay alle ay ku leeyihiinna anlaa yucadiba inuusan cadaabino man laa yushriku bihi shay-an ciddii aan u shariig yeelin inuusan cadaabin macnaa ciddii caabudoon u shariig yeelin nacam ilaa cibaadada waa laga maarmaan marka xaqaan ilaahay isagaa isku waajibiyey subxaana wa tacaala addoommada iyagu kuma waajibsan marka waa fadli xaggiisa ka ahaatay subxaana wa tacaala qultu yaa rasuula allahi afalaa ubashiru nnaas dadka miyaana marka nicmadan ugu bishaarayn oo aan qofkii ilaahay subxaana wa tacaala waxido allah keligiisa caabuda da jannadiibuu gelayaa soo ma ku iraahdo dadka qaala wuxuu yidhi nabigu laa tubashirhum ha ugu bishaarinayno fayatakiluu markaa tawxiidka iyo kelimada qowlkeeda keliya intay tala saartaan calimka camalka ay fududaystaan sababta ah waa arkaynaaho macnaa tawxiidka xaqiijintiis waxa weeye cibaadada iyo waxa dhan oy keenayso in la xaqiijiyo oo laa ilaha illaa oy keenayso awaamirta ilaahay la fuliyo munkaraadkan laga haro dadka marka cawaamta ayaa waxaa laga yaabaa marka inay si fiican intay si xun intay u fahmaan inay moodaan kelimada oo in layska dhaho marka dunuubta hadhow ay fududaysaan iyo daacada marka intay dadku wax fahmaayaan in marka loo kaadiyo kana wuxuu marka sida aan xala sheegnay wuxuu waafaqsan yahay abu hurayra markii dadka ugu bishaaray yacni man ja'aka wara'a hada alxadi yashhadu an laa ilaaha ila allah wa ana moxamadan rasuul lah fabashirhu biاljanna isagoo kabihii nabiga wada qofkii ugu horreeyey cumar oo ahaa cumar marka uu sheegay radi allahu canhu saljuglo u tura xabadka intuu ka saaro saa u tura markaas weliba soo raacday soo eryeeday nabiga isagoo marka ooyaay ayuu nabigu yidhi abu hurayra waxau yidhi maxaa dhacay cumaraa ii eryana dha saa ii galay cumarna isla markiibuu yimi waxau yidhi cumaro maxaa saa u yeeshay waxuu yidhi yaa rasuulallah dadku way tala saaranaya marka cumar marka ijtihaadkiisa wuxuu waafaqay nabiga hadalkiisaana waafaqay ilaa cumar wuxuu ahaa mulham uu ahaa waxyaalo badan talooyin badan nabigu ka qaadan jira calayhi salaatu wasalaam sababta waxau dha nabiga cadadkii hore waxaa jiriyo dad wax loo sheego hadduu ummaddeyda qof ka mid yahe fa cumar waa rajul mulham oo muwaafaqaadka waxyiga qur-aanka intaasuu ka waafaqay axaadiida intaasoo ka waafaqay marka waxaa la diidayaa marka dadkii oon si fiican wax u fahmin haddii la yidhahdo kelimad haddaad iska dhadaan jannaad gelaysaa waa iska tala saarnaya laakiin macaad markii dambe ayuu sheegay fa akhbara macaad cinda mowtihi ta'ahuman riwaayaadka qaarkaasaa ku taala macaad xadiidkan waxau sheegay markuu dhiman rabay asagoo ka baqaya cilmigan uu qarin cilmigan dadka waaweyn oo saxaabadaa lagama qarin oo hadda cumar oo kale waa ogaaday laakiin waxaa laga qarinaya dadka laga yaabo caamadaaho inaysan maaragtay aada wax u fahmin ilaa saxaabada adilada oo kale sida mucaad iyo cumar iyo abu hurayre iyo lagama qarinoo baa kii loo sheegay marka markii dambe ayuu marka uu u sheegay radi allahu canhu arda akhrajaahu fi saxiixayn laba saxiixaynka muslim iyo bukhaariyaa ku wariyey tarjamadooda bukhaari waa maxamed bin cabdillaah bin ismaaciil ibni ibraahim ayaa la yidhaahdaa maxamed bin ismaaciil bin ibraahim bin bardaza aljucf waa ninka saxiixulbukhaari iska leh ninkaa wuxuu dhintay sagaashan eh, boqol iyo lix iyo sagaashankiiba u dhashay boqol iyo lix iyo sagaashankii mase waxau dhashay boqol iyo afa eh, muxuu dhashay boqol iyo afar iyo sagaashankii u dhashay macnaha markuu imaam shaafici dhimanaya siddeed sano jir buu ahaa nacam imaam shaafici waxau dhintay eh, maaragtay laba boqol iyo afartiibuu dhintay marka taqriiban wuxuu adiyo toban jir meelahaas ahaa afar lix hal iyo toban jir meelahaas ahaa wuxuuna dhintay laba boqol iyo konton iyo lix waa ninka de kitaabka ugu weyn oo ugu saxiisan bacda kitaabillaah saxiixulbukhaari ninka iskale ilaahay waa nin cajamiya heerkaasuu ilaahay gaarsiiyey amiiru lmu'miniina fi lxadiid ummadda oo dhan xagga xadiidka isaga ugu madaxa midda kale wuxuu caan ku yahay katiibkiisa fiqhiga iyo istimbaadka iyo daqiiq uu ku yahay muslim asagana waxaa la yidhahdaa muslim ibnulxajaaj ibnu muslim abulxusein alqurayshiy naysaabuuri ayaa la yidhahdaa muslim ibnulxajaaj ibnu muslim waa inaa barataan xoogaa taraajimta culimmada abulxajaaj annisaaburi dhulkaan hadda iiraan iyo ruushkai u dhexeeyo oo sunnada aada ugu badnaan jiray haddana sheecadu ay ka taliso ayuu ahaa ilaahay sunadii ha u soo celiyo nacam dhulkan shaacada waxay qabsay markii dawla turkiya ay dhacaysay dawla safawiya u jireen oo shaahi uu kasoo jeeday dawlo xunoo aada camiil u ahayd oo aada isticmaarka ugu kaalmayso walidaalka isticmaarku shaacada hadiyo goran mukaafa'a weynuu siiya aada iyo aad waxaan aada maqlaysaan oo gowgow been waayo hoosaa la iskala jira laakiin ahlu la xasuuqaya sooma hayo marka waxau u dhasha isagu laba boqol iyo afartiiba u dhashay wuu ka yaryahay bukhaari yacnaa waqti imaam bukhaari uu dhimanayay ayuu dhashay wuxuuna dhintay laba boqol iyo ixdaa wa sittiin marka lixdan maba gaarinba ninka saxiixaad aragteen iskale saxiima muslim lixdan sanaba ma gaarinba marka ilaahay wuxuu ku arjooq asaga kitaabkaas weyn ayuu ilaahay ku arjooq isagoon ba laga malaysanano ibna ilmo yar ah oo nin saa uweyn mashaa'ikhdiisii abuzurcay abu xaatim araazi ay joogaan ayuu kitaabkaas alifay magaciisa marka asaga kitaabkaasaaba aada u soo saaren ilaahay uu ku arjooqa nin walba oo la yaab war goormuu soo baxaa lay bukhaari waa la yaqaanay laakiin ninkan waxaan ula arkay saxiixiisa isagoo cajaa'ibu weliba qaabka u siyaaqay iyo tartiibta qaab cajiib looga shiikhu markuu baabkii uu soo dhameeyey ayuu wuxuu yidhi fiihi masaa'il fiihi masaa'il wuxuu ka wadaa baabka waxyaalaha laga soo istinbaadanayo aayaadka iyo xadiidkii waxa laga qaadanayo sida culamada yidhaha maa yuukhadu min alxadiid xadiidka markii la sharxo ama maa yufhamu min alaaya aayaadka waxa iyo xadiis laga qaadanayo almas'ala uulaa alxikmatu fii khalqi اljinni waal-ins yacni baabka waxaana lakugu sheegay xikmada ku jirta jinniga iyo insiga in la abuuro oo ah inay ilaa allah caabudaan subxaana wa tacaala athaaniya ana alcibaadata hiya atawxiid cibaadada la sheegaa waxaa weeye waa tawxiidka ilaahay in cibaadada lagu ka leeyahay ee haddaad cibaadaysato alla aada caabudid kayrkiisna aada caabud taas cibaado ma noqone may waxa waaye in ilaahay cibaadada tawxiidka lagu ka leeyahay lianna alkhusuumata dooda oo gaalada iyo ka dhexaysay iyo nabiga calayhi salaatu salaam fiihi ay fii tawxiid alcibaada tawxiid uluhiya markaad tirahdo walain sa'alta man khalaqa asamaawaati arda layaquuluna allah o keliya waa ku ogolyahin lakin maxay diidan yihiin uluuhiyada ilaahay keligii in la caabudo madax intay gacmaha saartay dheen ajacala alaalihata ilaahan waaxidan ina hada la shayan cijaab ilaahayaalkeennii badnaa manaato iyo laato iyo cuze iyo hubal iyo wixii oo dhan hal muu ka soo reebay wax la yaab lowa laakiin ajacala arbaaba rabban waaxidan ma dhigo ahaalihatu midda saddexaadna anna man lam ya'ti bihi tawxiidka ninkii aan la imaanin oon alle aan waxidin oo cibaadada alle iyo cibaadada kayrka isku dhex dara lam yacbud illaaha ilaahay ma caabudin fa fiihi arrintaa waxaa ku jira macnaa qowlihi tacaala ilaahay qowlkiisa uu yidhi walaa antum adunka ma ihdin caabiduuna kuwii caabudaya maa acbud waxaan caabuday ilaan gaaladu nabiga iyoo caabuda allah waxdow soo maaha asagee mu'miniinta gaaladuna looya caabudaan ilaahay qayrkiisay caabudayaan hadday rabaanna cibaadada ilahay uu kusoo dhexdaraya laakiin marba haddii cibaadada shirki soo galo ilahay wax miyuu kufala may waxba kufali maayo marka nabigu waxuu ka wadaa maadaama aa mushrikiin aatiino intaad ilaahay qayrkiisa caabudaysaan isku manhaj min wala antum caabuduuna maa acbud anigu cibaado khaalisan alla caabudaya adinkana tirtiinu maxay ku dhaahan tahay shirki bay ku dhaahan tahay marka taas oo kale waa marka qofkaan ilaahay keligii aan caabudin oon cibaadada khallisin oon tawxiidka la ibaadin haddou gelinka horena maantana ilaahay caabudaya gelinka dambena asnaamta caabudaya middow ilaahay caabudaya waa ka kac maadaama uu mushrika uu yahay bal cumrigaa ka mida ah laxdo keliya haddaa ilaahay kayrkiisa caabudin afar iyo labaatan ka saac intii kale oo halkaas laxdamaan aada ilaahay aada caabudaysid cibaadadaada waa ka kac way halkaas laxdoo yaro ilaahay kayrka aada caabudaa baabi'inaysa nacam suuraة اlkaafiruun alraabicatu alxikmatu xikmada ku jirta fii irsaali rusul rusul in lasoo diro oo awalan waa labo awalan dadka inay u digaan oo u bishaareeyaan oo ay gaarsiiyaan walaqad bacatnaa fii kulli ummatin an icbudu اllah iyo dadka in xujada lagu oogo lianlaa yakuuna linnaasi cala اllahi xujatun bacda arusul si qof ilaahay uusa gar ugu helin ilaahay ma jecla gar in lagu helo xadiidka waxaa maa axadun axaba ilayhi alcudru min allah qof ilaahay ka jecel inaan gar lagu helin oo qofka uu cudur daaro gartiisa meeshaa iska dhigo ma jiro ka jecel min ajli daalika arsala arusula wa anzala alkutub saa darteedu kutubtana usoo dejiyo rusul usoo diro alkhaamisatu midda shanaadna ana arisaalata camad kulla ummatin risaaladu ummad kasta way camito wamaa arsalnaa waa maaratay walaqad bacanaa fii kulli ummati rasuula la yidhi ummad kastaba rasuula kusoo dixnay asaadisatu ana diina alambiyaai waaxid diinta ambiyadu waa waaxid oo tawxiidka iyo akhlaaqiyaadka iyo bacdiga waxaas waa isaga mid sharaa'icda wax inay ku kala duunaada dhici karta oo reer banu caanaha geela iyo geelaa laga xarimay anakaanadoo xalimay soo maa annaga jamcu bayn اlkhtayn waana laka xarimay laakin iyaga waxaa dhici karta inay xalaal u laba gabdhooda walaalaha inay isla guursadaan adi waxyaalo fara badan alkhaamisatu midda shanaad iyaga sabti inay ugaarsadaan waa laga xarimay laakiin annaga sabtina lakama xarimin jumcanana lakama xarimin jumcada uun inta salaada tukanaya waxaa lay mucaamalada iska dhaafa waa waxun hal saac gudaheeda idaa nuudiya lisalaati ya ayuha aladiina aamanu idaa nuudiya lisalaati yowma ljumcati fascow ilaa dikrillah wadaru lbayca aldha waa intaas keliya salaaddii markad dhammaysana fa idaa qudiyat isalaatu fantashiruu fi lardi ama shaqaysta ama seexda xarka same bal risqiga in loo galab caraabaaba la isku tartiirsiiye nacam alkhaamisatu ana ah, diina alambiyaai waaxid naxnu waxau dhahay naxnu macaashir alambiyaa awlaadu bani lcallah diinuna waaxid owlaadu callah callaat waxaa la yidhaahdaa ilmaha awlaad bani lcallaam ilmaha isku aabbaha ee kala hooyada bahbahba kale laakiin isku aabbaha ah ayaa banulcallaad la yidhaahay marka diinteenna oo shareecada waa waaxid laakiin furuuc oo maaragtay yacni oo tafriicaadka maaragtay oo sharaacida xalaasha iyo xaaraanta meelo qaarka in la isku khilaafaa dhece karo laakiin sharaacida waaweyn muxaramaadka waaweyn shirkiga inuu xaaraam yahay zinadu inay xaaraam tahay maaragtay ribadu inay xaaraam tahay waxaasoo dhan sharaacda isku waafaqsan yihin ilaahay keligii in la caabudo iimaanka ilaahay iyo malaa'igtiisa iyo kutubtiisa waxaasoo dhan waa la isku waafaqsan yihin nacam asaabicatu midda labaadna almas'alatu lkuba kabiira mas'alada waa weyn weeye oo aada u weyno waa maxay anna cibaadat allahi cibaadada alle laa taxsulu ma xasilayso ilaa bilkufri bitaaquut daaquutka in lagu kufriya maaha fa fiihi waxaa ku sugan macnaa qowli qowlkiisa alla uu yidhi faman yakfur bidaaquuti yumin billaah ilaa daaquudka qofkii ku kufriya oo allah rumeeya faqad istamsaka wuu haysta bilcurwati lwifqaa aayaddiina waa teed walaqad bacanaa fii kulli ummati an icbudu allah wajtanibu daaquud iyo laa ilaaha ila allah iyadana laa ilaha markaadae dawaaqiidda dhanad wax aada uluuhiyo u gashay kullu daaqid waa ka xayooysa garaadii ilaahnimo loo dejiyo waad ka xayuubisa waad ka qaada ila allah markaad tirina ilaah ilaahnimadii allah keligiisaa u sugtay soo maa marka waa in daaquudka lagu kufriyo ilaah la rumeeyo subxaana wa tacaala ilaa laa ilaha illa nafyi itibaaday ka koobanta nafyi oo laga xayuubiyo ilaahnimada wax alla waxa sheeganayo beenbeenta isbaat oo ah ilaahay in loo sugo subxaana wa tacaala uluhiyada oo xaqa ah athaaminatu midda sideedaadna anna daaquuta daaquudku caamun waxuu caam ku yahay fii kulli maa cubida min duunilah wix ilaahay ka sokoo la caabudo weli ha ahaado dhagax ha ahaado shajar ha ahaado xataa qof wanaagsan haddii aada caabudo isaga dembi kuma laha daaquud maa laakiin binisba laka adiga daaquud daaquuduu kugu yahay sababtoo xaqa ilaahay baad maarata uga leexday qofkaa salaaxiisana waxba ku anfici maayo qofkii hadda dhahaya maarata yacni nabiga oo ummaddan ka mida oo xadkiisa ka bixi oo yidhahda wax kaloo ii gurbo kale ma jiraan adunbaa ii gargaari kara wax kaloo la maciinsada ma laha nabiga muxuu ku intifaaca qofkaas sababtoo uu ku sameey uu ka xadgudbo mana jecla marka qofkaas oo kale nabiga mau intifaacay sababtoo waxa weye xadgudub uu ku sameeyey soo ma waxaa la cibaadada ilaahay inuu usugo ilaa nabigu saasoo baray isagan oo adeeco nabiga calayh salaa slam wax la adeecana waxaa ugu horeeya inaan quluwi lagu sameynno cibaadada xaqa alle iyo xaqa rasuulka aan isku darin haddaad marka xuquuqdaa isku dartid marka khalaas wey adiga marka meeshaad nabiga aad ka faa'idaysanayd waxaa weeye qofkaas meel cidlaha baadiba ku dhacay nacam culimmadu waxay yidhaahdaan markii miihaal usoo qaadanayaan qofka nabiga qabrigiisa intuu yimaado baryayo yaa rasuul allah waxisii yaa rasuul allah waxisii dhahay iyo qofka intuu soo siyaarto oo nabiga ku salliya calayhi salaatu wasalaam ee risaaladiisii maaragtay uga shukriya ee qiblada inta u jeesta ilaahay caabuda eh labadaa isku mid maaha awalan qofku markuu sunnada waafaqo markuu qubuurta ziyaaranay ama qabriga nabigiisa kayrkiisa ilaahay waa raali geliyey subxaana wa tacaala soo ma dadkan ahlu qubuurkana waa u duceeyey nabiga waa u salaami waa ku salliyey saaxiibeynka nabiga calayh salaatu wasalaam waa uu salaamay waa u duceeyey islaamkana khayr ka jaazeeyey ilaahayna waa raalli geliyo ilaahay cibaadada u waxido ilaahay buu baryay subxaana wa tacaala laakiin kan mubtadica qabrigoo imaana qabrigiioo baryaa marka ilaahay wuu carageliyey sababtoo ilaahay keyrkiisoo baryay rasuulkana waa caragelinaa sababtoo ah wixii uu isagu jideeyey waxaan ahay inuu diin ka dhigtay soo maa ajarna ma uusa qaadanin marka ilaahay waa carageliyey addoonka ilaahay oo qabriga ku jiray waa dhibay soo ma asagiina waxay waa isbaabiyey marka waa cayr waay meel cidlaaho la soo noqo ilaahay markii la geli addoommadii qubuurta u ziyaartay meesha u duceela iyagii wax ka baryay dhibaato dul saaray soo ma marka asagiina ajar ma hel helaa qofka muwaxidka qabriga oo imaana waa salaama waa u ducaynaya ilaahayna waa baryaya ilaahay waa la geliye waa caabuday muslimiintan waa u duceeyey soo maha isagiina waxaa weeye ajarow xaabsaday oo maanta ma arkaysa sunadii waafaq nacam marka saasay kala yihiin baa la yidhahda ataasicatu midda saddexaadna cidamu sha'ni alaayaati almuxkamaat aayaadka saddexda cidamu sha'ni halaati alaayaati almuxkamaat saddexda aayadood ee muxkamka muxkam waxaa la yidhaahdaa waa shayga axkaamtiisu sugan tahay oo aan la nasakhin oo maaragtay mutashaabih aan ahaynoo xukunkiisa ou cad yahay taas baa la yidhaaha oo fii suurati alancaami ku jirta cinda salafi salafka agteeda oo ibnu mascuud waa kii yidhi markuu aayaadkaa akhriyey tobanka muhimood oo shareecada ka mid ah ay ku taalo oo ilaahay keligii in la caabudo in waalidka ixsaan maaragtay loo sameeyo oon waalidka lagu caasin in maanta ma arkaysaa ilmaha aan la dilin iyo dadka naf aan la dilin nafta muxaramka haye in maaragtay miisaanka maaragtay yacni la sugo oon la godanyaarayn maalka agoonta inaan loo dhowaanin soo maaha in cadaaladda la sameeyo adiga ilaa toban mas'alood alood ah eh, soo maaha tobankaas masalood waa wada muhiim jiddan marka waa tobankaas mas-alood aayaadka xala aan kusoo marnay waay marka eh, ibnu mascuudna waa ku yidhi marka qofkii raba inuu wasiyadii nebi moxamed calayhi salaatu salaam oo khatmigiisa ku yaallo oo maaragtay ou helo aayaadkaas wuxuu yidhi ha akriyo hore macnaha waxaa weeye risaalada iyo dulucda iyo murtida nabi maxamed oo la yimid ayay aayaadkan mahalas waa ummahaat laxkaam waay ilaa tawxiidka iyo birulwaalideenka iyo cadaalada iyo fawaaxishta in laga fogaado zinada maadahara minha wamaa badan iyo agoonta xoolahooda in la ilaaliyo iyo in cadaalo la sameeyo iyo miisaanka in la oogo iyo xaqa in la raaco soo waxaasoo muhimaadka nolosha iyo diinta soo maa marka waa biyo kama dhibcaanka diinta islaamka asaaskeeda waa dulucdeeda iyo murtideeda wey wa fiiha cashru masaa'ilaa ku sugnaed waan soo sheegnay oo ah annahyu can shirki iyo wixii kaleeto o dhan ayaa ku sugnaa alcaashiratu midda tobanaana alaayaat almuxkamaatu fii suurati lisraa aayaadka muxkamaadka oo suuratu israa ku jirta wa fiiha hamaaniyatu cashara mas'ala ayaa ku sugan bada'aha allahu ilaahay wuxuu ka bilaabay biqowlihi laa tajcal maca allahi ilaahan aakhara fataqcuda madmuuman maqduula ilaahay micigiisa ilaah kale ha yeelin fataqcuda markaa aada fadhiisatidoo madmuuman adigoo lagu caayay makhduulan oo dulloobay ilaa shirki qofka hadduu limeed aakhriya adun waa waa dulli waayo markaasaa la yidhi waqadaa an laa tacbuduu ila iyaah wabilwaalidayn ixsaana ima yabluqana cindaka alkibara axaduhumaa ow kilaahumaa falaa taqul lahumaa ufi walaa tarhanhumaa ilaa waa la sii waday bukli qaraabada ha la xiriiriyo maanta ma arkaysaa wax haddaad bixinaysid waxa hana wada bixinin gacantaaduna yaysan maaragtay adkaani hana wada bixinin ilaa iqtisaadka waa loo baahan yahay qatligii la xarimay zinadiiyaa la xarimay ilmihii in la dilo soo maaha waxyaalahaas oo dhan ayaa marka ayaada markii dambe waxay walaa taqfu maa laysa laka bihi cilm wax aadan maaragtay aqoon aadan ulahayn ha raac raacraaci qatligii iyo zinadii iyo wixii o dhan markii la xarimay ayaa la yidhi xibnahaaga oo dhan ilaali sababtoo ah ina asamca walbasara waalfu-aada kullu ilaah kaana canhu mas-uula qalbigaadu wuxuu ku jira hadday qalad yihiin berri waa lagu weydiina haddaad xiqdi iyo anaaniyo iyo kibri iyo waxyaala xun qalbiga haddaad ku haysto berri waa lagula xisaabtamaya ina asamca waalbasara dhegtaada wax xun oo ilaahay ka raalli ah haddaad ku maqashay dad aan sirto inaad inaad dhegaysataan raba inaad sirtooda ku dhegaysato ama shay baadilahaad ku maqasho lama ogolo ishaada waxunoo xaaraana inaad ku fiiriso guryaha in dariishadaha laga firiyo cawraadka dadka lama ogolo soo maha ina samca walbasar walfu iyo qalbiga iyo lisaanka soo maha wax aan baadila in lagu sa lama ogo kullu ulaaika cunus walaa tamshi fi lardi maraxan inaka lan takhriqa alarda walan tabluqa aljibaala duula dhulka ilaahayna kibir ha ugu soconin ayadana suuradahaas aayaadka ku jira waa aayaadka axkaamta muhiimka ah ee qur-aanka dulucdiisa matalaysa waa waa aayaadka ugu muhiimsan aayadahan iyo aayadaha suuratu al-israa ku jira wax alla wixii waajibaadahoo wanaagsan oo akhlaaq wanaagsana ayaa lagu faray wax alla wixii muxaramaadoo xunoo liitana waa laysaga ysaga reebay marka aayadahaas ayado muhiim oo wey wakhatamaha wuxuuna kusoo khatimay biqowlihi qowlkiisa uu yidhi walaa tajcal ha yeelin maca allahi ilaahay micigiisa ilaahan aakhara ilaah kale oo fa tulqaa lagu tuuro fii jahannama jahannamo dhexdeeda maluuman adigoo lagu haydaareeyey oo madxuuran oo lagu eriyey wanabbahana allahu subxaana wa tacaala ilaahay wuu nagu baraarujiyo calaa cidami sha'ni haadihi almasaa'ili masaa'ilkaas say u wen yihiin biqowlihi qowlkiisoo daalika kaagaas axkaamtaa wanaagsan oo macaanka badan oo ilaaha in la caabudo birilwaalideynki qaraabada in la xariiriyo xoolaha inaan maaragta lagu israafin zinadii in laga fogaado naf ilaahay xarimo maaragta inaan la dilin beeggii in la oofiyo agoontii xoolaheed loo naxariisto qofku xawaastiisa ou mas-uul ka noqdo ilaahay xawaastan wuxuu kuu siiyey inaad xaqa uga faa'iidaysatee meelo aan lagu dirsan aadan ku bixin ayaa le daalika mima awxaa ilayka rabbuka min alxikma waa kaasi waa wuxuu ilaahay ku kuu waxid oo xikmo ah yacni haddaad si kasta baartid oo aayadaha hadda suurat lancaam iyo aayadaha suurat lisraa ku jirta oo falsafaadka marcus iyo liil iyo mid kasta oo wax keena aada akrisatid wax isu dhow maaha kuwaan falsafad wax naha ma ka helaysid nah haba yaraata ma ka helaysid laakiin tan waxa waaye waa kuuskuus axkaam wada macaan oo mid walba ay ku dharjinayso dug dug dug adiga dhan aada mabsuud aada noqonaysid waa ood fahmaysid waa wailaa falsafaadkan iyo mabaadidaankan maanta hadal iska daba noqonaa iyo tikraar iyo wax nah iyo nuh aan lahayn oon calaaqa qalbigaaga la lahayn akhlaaqda aan xiriir la lahayn kullu faariqa wa laakiin aayaadkaas qofkii fahma cajaa-ib wa hal keligeed ay asaasha wax muxaadaro laga dhow nacam alxaadiyatu cashara tii kow iyo tobnaada aayatu suurati nnisaa-i weya iyadana allatii taasoo lagu lagu tilmaamo aayat alxuquuq alcashara xuquuqda tobanka bada-aha allahu ilaahay wuxuu ku bilaabay tacaala biqowli qowlkiisa uu yidhi wacbudu allah allah caabuda walaa tushrikuu bihi shay-an cibaadadiisana ha u sharig yeelinina muxuu ku xijiyay tii koobaa kaas wabilwaalideyn ixsaan wadi lqurba walyataama walmasaakiin wabni sabiil waljaari di lqurba waljaari ljunubi wasaaxibi biljanbi wabni sabiil wamaa malakat aymaanu markii xuquuqdii alle xuquuqdii addoommada la sheegaa layidhi ina allaha laa yuxibu man kaana mukhtaalan fakuur ilaahay ku oo iskibriya ma jecla ama allah iska kibriya ama addoommadiisa sababto ninka allah iska kibrinaya siduu qurdi uu yidhi waa axmaqoo ee nicmadaas kibrinaysa ilaaha ku siiyey marka markuwaaba axmaqba ninka ilaah iska kibriya addoonkan haddaa iska kibrid axmaqdaato addoonkan isku meelaha ka timaadeen aadam baa laga ka abuuray waxaan lagugu fadilay ilaaha ku siiy waa lagugu imtixaana fadligan dadka inaa u celinaysi in kale soo ma ilaa midka aad ku jeesjeesayso ugu axmaqsan ugu handikaabsan oo ugu mucawaqsan soo maa oo maaragtay cilinka ilahi uu kaa dhigi karaa soo maha marka waa runtii ayada cajiib loo waayo hay bqowlihi tacaala badaaha allahu biqowlihi tacaala wacbud اllaha alla caabuda walaa tushrikuu ha usri bihi shay-an ilaahay cibaadadiisa cidna la wadaajinina athaaniyatu cashara midda labiyo tobnaadna atanbiihu in laisku baraarujiyo calaa wasiyati rasuuli llahi sala allau alay wasalam cinda mowtihi markuu dhimanayo macnaha wuxuu ku wadaa ibn hadalkii ibnu mascuudo wuxuu yidhi qofkii raba wasiyada rasuulka ayadaas akriyay marka waa calaa mihaal oo nabigu markuu dhimanayo wax kale ma dardaarmina kitaabka allou dardaarmay naabihumi sal alla alay wasalam oo wuxuu yidhi alaa inii taarikun fiikum ma in tamasaktum bihi lam tadilu abadan kitaab ullah iyo sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam labadaasi uga teg marka ibnu mascuudna marku muxuu ku baraarujiyey kitaabkan aayadahan oo kale ugu waaweyn aayadaha suuratu lancaam iyo aayadahan hadda suuratu lisraa lagu sheegay iyo aayaddan suuratu nnisaa aayadaha qur-aanka macaanida xoogga badan wa soo maa marka aayadahaasoo kale ma iyadoo qur-aanka lagu tadaburayo aayadaha marka dulucda xooggala wadato macaanida kuusan wadata si gooniya ah. hadda qofkii ba yani dalaatulcilmi haddaa berri tafsiir kasoo soo akrisaan aayaadka suurat اlisraa mise aayaadka hadda maaragtay eh, eh, eh, suurat ancaam aayaadka ugu dambeeya qof walbaa tafsiir ibnu kaiir ha ka soo akri ama yani gaar ahaan isagaa wax alla waxay axaadiid kusoo aroortay iyo aayaadka qiimahooda isagaa kuu sheegi doona insha allahu tacaala nacam marka waxuu ka wadaa ibnu mascuud waxau dhahay nabigu wuxuu dardaarmay dardaarankiis waa un kitaabkay u socotaa ilaa nabigu kitaabka dardaaran soo maaha aayaadkana waa aayaadkii qur-aanka dhan dulucda iyo murtigeeda iyo axkaamteeda waaweyn ay isugu imaanaysa taasuu ka wada ahaaliثu cashara macrifatu xaq illahi calayna inaan garanno xaqa alla uu nuguleeyay oo ah inaan caabudno alraabicatu macrifatu xaqi alcibaadi calayhi addoommada xaqa ay kuleeyihiin idaa addow xaqahu oo ah inuusan cadaabin haddii alle ay caabudaan ilaahay kuwii caabudo cadaabka naga xoreeya allah naga allah naga dhowo alkhaamis cashar ana hadihi lmas'ala mas'aladan oo xadiidka macaad ku sugan laa yacrifuha maysan noqon akaru saxaabad saxaabada badankeeda macnaha saxaabada badankeeda looma sheegino ragga waaweyn oo culammada ahaa loo sheega laakiin markii dambe cilmigu inuu waaraa la rabaa moogtahay macaad markii dambe ayuu marka uu sheegay isagoo ka baqaaya cilmiga in la qariyo sababtoo ah ahlu sunnada waxaa ka mida wax alla wixii axaadiidoo sunno gaara inay sheegaan ma garan bidacduna waxa waaye inta iyaga daahirkooda ayidayso ay sheegtay hadda xadiidkan oo kale waxaa dhici karta murji-ada oo dhahay camal lama baahno qofka hadduu mu'min ya macaasi wax ka dhiimayso inay xujaysaana dhici karta soo ma ahlu sunnadu marka murji-adu xadiidkan oo kaley sheegayaana xadiida in qofkan dembigiisa loo ciqaabayo iyo ma sheegaayaan khawaarijtuna waxa uun cadaab kullo oo dadka naaray ay sheegaan ahlu sunnada labadayba way sheegaayaan soo ma markaasay iswaafajinaya waxay yidhahdeen ahlulbidca laa yadkuruuna ilaa maa lahum waxa ayidaaya un bay sheegaan ahlu sunna yadkuruuna maa lahum wamaa calayhim soo ma macnaha waxa mabda-ooda markaas daahirka ayidaana waa sheegayaan waxa aada moodday inay khilaafsan yihiinna waa sheega nusuusa dhan meelay soo dhigayaan hadhow marka waa tawjiihinaya ilaa nusuusa sharcigu ma iska hor imaanayso oo waxay leeyiin aayaadka waciidka ku tusinaysa waxa waaye dunuubta inaan la sahlan aayaadka raxmada ku tusinaysana waxa waaye inuusan qofku intuu dembi sameeyo ousa quusana baabkii toobaddu inuu u furan yahay saasoo kale ku wajahaya nacam mar laakiin markii dambe haddii oo maaragtay haddii qofka uu marka uu fahmo axaadiida rajaa iyo axaadiiska wacdiga iyo waciidka iyo tawfiiq hadow oo fahmo markaa in laga qariyo markaas ma aha ilaa nasuusi ou fahmo soo isu waafajiyo nacam asaadisu cashara jawaazu kitmaani lcilmi cilmiga in la qariyo lilmaslaxati inay banaan tahay yacnii qof waa annaga xadiidka calhamla soo sheegayna ma garatay xadidu nnaasa bimaa yacrifuun aturiiduuna an yukadaba allah warasuul dadka ilaahay in la beeya wax ay mustawahooda ay gaareen u sheeg soo ma marka wixii dadka ay inay ku fitnoomaan laga cabsanaayo maslax ahaan waa loo qariyay ilaa dadka marka mustawahooda oo soo gaaro jawaazu kitmaan ilcilmi cilmiga in la qariyo inay bannaanta lilmaslaxati maslaxo yacni maslaxa darteed dadku inaysan ku fitnoonin asaabicatu cashara mas'aladii toddobiyo tobnaad istixbaabu bishaarati lmuslim muslimka in loogu bishaareeyo bimaa yasuru wixii farxa gelinayo sababtoo rajaha waa wax dadka farxa gelinayo ila haddii aayaadka raja aysan oysan qur-aanka ku jirin iyo axaadiida rajada qul yaa cibaadi aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnaduu min raxmat illah iyo axaadiida sheegaysa low lam tudnibu haddaanan dambaabi lahayn laba ladahaba allah biku idin baabi'i lahaa markaasu ilaahay khalqi buu abuuri lahaa dembaabo oo fayaqfiru lahu marka xoogaa waxaa isleeda ilaah noo naxariiso marka waa rajo rajowey axaadiidna waxaa waye iyo aayaadna waxa weeye nabigu iyaakum xaqiraata dunuub waryaa dunuubta aada xaqiraysaan iska jira sababtoo waxay lamid tahow dhahay dad intay neef geela gasheen oo safar ahaa inteenaan oo kale boqol camala in walbaa laba qori oo meel ka soo qaaday laba boqol oo nin laba qori ku dhufo laba boqol oo qori soo maaha hal geelaa bislayna soo maaha hashii geeladaah lagu sasho lagu bisleeyey hadhow marka maanta dembi samaysa berri dembi berri dembi berri dembi oo saqaa'iro iskabkabato ku gubi kartaa soo marka waa digniin oo kale wa marka taasna dunuubtay kaa carajinaysaa tanna markaad sbaabisoo isbaabisoo tira xagga dembi a ka samay maxaa ilaahay ku hor yaal oo yaasi si ku dhawaata leedahay bar xaquusani naxariista alla waa badan tahay nacam marka qofka muslimka in loo bishaaray oo culimmadu waxay dhihi jireen aayado faraha badan wain taku midqaala xabbatin ah, wain taku wain taku midqaal aayaddii hadda aan ka sheegayna in allaha laa yatluw midqaala dara wain taku wain taku xasanatu daacifa qataada wuxuu dhihi jiray haddaan ogaa lahaa darro keliya in layga aqbalo waa rajala sababto ilaah ii lalaabi lahaa samaa fii rajadaas oo kale marka rajada waa fiicantahay baabkeeda khoofkana baabkiisa ficil labadooda marka waa in la isku wado addoonku inuu allah ku caabudo bayna alkhawfi esh iyo waalrajaa cabsi iyo rajo darteed inuu dhexdeed inuu ka caabudo athaaminatu alkhawfu in laga baqo min alitikaali in la tala saarto calaa sacati raxmat illaah raxmada alle maaragtay in waa waasicnimadeeda in la tala saaro oo qofku intuu is-iloobo oo yidhaahdo dunuubta iska qasa yacni dadka oo irjaaga iyo maaragtay dunuubta yaraysta ibnulqayim cajaa'ib uu ka sheegay midow wuxuu leey ani wax alla waxaan kharbudi kara waa iska dhahaya subxaan allahi wabixamdi an mi-ata mara le waa la ii dembi dhaafaya midaa wuxuu leey anigu waa iska shaqaysanaya xumideyda sababtoo ah nabiga hadhow wala soofa yardaa la yidhiyo isagoo qof ummaddiisa ka mida oo naar ku jira raalli ku noqon maayo markaas ibnulqayim aada u difaaca waxuu keenay wuxuu yidhi culimmada waxay dhihi jireenuu yidhi qofka zinaysta xadkiisu maxaa waay in dhagax lagu dilo soo qofka oo maaragtay xadana in gacan laga gooyo war waxaa la ilaahay adduunyada cuquubadiisa ka dhigay tuugada in gacan la gooyo zinada in dhagax lagu dilo cuquubadiisa aakhara maxaa umalaynaaba dhah midda kale qofka loo dembi dhaafa subxana allah bixamdi u dembi dhaaf horta waa sakaa'irta haaniyan waa qof asagu aan dunuubta aan banaysane isagoo uun dadaalaayo khayrka waafaqa mar intuu dembi ka dhacay waa qofkaas wey amaa qofka dunuubta asagu brogaraam ka dhigto barnaamij ka dhigto yir anigu waa iska dambaaba iska socona kaas taxadi ou ilaahay ku samayna waa mujaahir kaas oo kale isago tawfiiq loo waafajiya xataa subxaan allahi in la waafajiyaaba adagba sababta waxay waa nin oo yacni maxaadaad ilaahay rasuulkiisa maxaadaynayo oo xuduudu dhameed ku ciyaarayo wey marka dadkaasoo kale aada u khaldan yihin waana maqlaysaa mujtamac badana waa ku arkaysaa o alkhoofu in laga baqo min alitikaali calaa sacati raxmatil inla tala saar sababto ilaahayna wuxuu leeyahay wa yuxadirukum nafsa nafsahooy war ilaahay naftiinu in kaga digaya naftiisu in kaga digaya ma ogda ilaahay waa rabbi adigana addoonaad adigoo dembi isaga jiro fuudasay ilaah kuu caroo karaa kuu ciqaabi karaa maxaa ku ogeysiiya adiga marka waxaa waye ilaah subxaana wa tacaala waa rabbi adigana addoonaata ilaahay addoonkiina saw rabuu ka yeelaya marka maxaa isu dhigdhiganaysaa marka nacam ataasicatu cashara qowlu mas-uuli qofka mas-uulka oo wax la weydiiyey inuu yidhaahdo camaa laa yaclamu allah warasuulu aclam allahi rasuulkiisaa og nacam marka waxa weeye allahu aclam qofku inuu yidhahdo wixii cilmihoo maaragtay uusan ogeyn sababto waxay dhaheen allahu aclam nisfu lcilmi waayo qofkii allahu aclam ay ku adkaatana maxaa la wax u yaqaanaba lama arko maaligaa waxaa layihi afartan masale intuu la weydiiyo saddex ka jawaabo sal adigoo maaliga intaasee la jaabi weyse markaasu wuxuu yidhi carriga waxaad ku faafisaabuu dhahay maaligaa inta afartan la weydiiyo saddex keliya ka jawaabo maantana dad aan waxay u bilaaban yihiin la arkin haddii kun mas'alo la weydiiyo anaa aqaanu ku leeyahay iika kulli iika bidaayaadka axkaamtan inaysan aqoonna dhici karto marka in fatwada iyo lagu degdego iyo jawaabta maaragtay ma aha nacam haye alcishruuna midda labaatanaadna jawaasu takhsiisi bacdi annaasi dadka qaarkood in lagu khasiso bilcilmi cilmiga maaragtay in lagu khasiso nacam jawaasu takhsiisi bacdi annaasi dadka qaarkood in lagu khasi inay bannaan tahay bilcilmi duuna bacdi macnaa dad ayagu maaragtay awood u leh cilmigaas inay xifdiyaan oo fahmi kara nabiga calayhi salaa slam qolooyinba waxbuu ku khas jiray yacni maalan xudeyfn waxyaalo ku jira oo ah dadka munaafiqiinta iyo arrimahooda iyo fitanka iyo maaragtay waxa dhici doona ayuu ku khasisi jira oo u sheegi jira mucaadna hadda xadiidkaanoo maaragta u sheegay marka waa lilmaslaxa dadkaas iyagu oo macnaha booskooda maanta ma arkaysaa dhigaayo oo kale duuna bacdin isagoo qaarna u sheegay alxaadiyatu walcishruuna tawaaducuhu sala allahu calayh wasalam waxaa laga qaadanayaa baabka iyo nusuusta nabiga tawaaduciisa macnaa tawaaduc waxa weeye inuu qofku miskiin oo iska dhigo o isweynaysiin maxaa ku tusinayana lirakuubi alximaari nabiga oo dameer koray maca alirdaafi calayhi weliba halkii dameerow qof kale ou la sii fuulay marka dameer ou fuushayna waa tawaaduc qof kale inuu gadaashiisa uu saaran yahay oo lafan galana ayadana marka waa tawaaduc kale nacam athaaniyatu walcishruuna midda labiyo labaatan labiyo labaatanna jawaazu lirdaafi cala daabati qofku qof inuu daabada fangeliyo soo maa macnaa laba qofoo raga ama laba gabdhood ama qof iyo maxramkiisa yacni maatoo kale haddaa fuusantaha buskuleeti qofka inuu kula fuuli karo ama qof adiga maxramka ah haweenoo kula fuuli karo athaalithatu waalcishruun fadiilatu mucaadi bnu jabal macaadi bni fadiiladiisaa laga qaadanaya sababtoo ah cilmigan khaaskaa lagu gaar yeelay xadiidkiin hadda waa kii ahaa in culummada isagoo tallaabo weyn ka horeeyana soo bixi doono alraabicaةu والcishruun cidamu sha'ni hadihi اlmas'alada mas'aladan oo tawxiidka sida ay maanta ma arkaysa u weyntahay shiku haddana wuxuu ku yidhi baabun fadlu الtawxiidi wamaa yukafaru min الdunuub ama wamaa yukafiruhu min الdunuub ama wamaa yukafaru min adunuub fadlu tawxiidi baab ay haadaa baab waaye waa khabaru lmubtada'i maxduuf ay haadaa baab kan waa baab wey eh? maxaa idiin qoran baabu bayaani fadli tawxiid maa idiin qoran a qaarna waxaa qoran baabu fadli tawxiid waa isku mid baabu bayaani fadli tawxiid tawxiidka fadligiisa in la caddeeyo iyo wamaa yukafaru waxa la dhaafo towxiidka darti oo min adunuubi dunuub ah ay wamaa yukafaru bisababihi min adunuub nacam oo tawxiidku macnaa dembi dhaafuu keeno nacam dembi dhaaf weyn ayuu keena towxiidka la sheegana waa towxiid اlcibaada iyo wa qowl llahi tacaala marka wa qowl llahi tacaala uu leeyahay sidii wax isku cadfan buu ka dhigay laakiin macnaha waxa weeye aayadaha uu sheegaayo waxay daliil u tahay baabkaasay daliil u tahay waxay ahayd sheikhu inu yihahdo qaala allahu tacaala soo maha baabkii wax iska cadfan aayaddu macnaa baabkan ay macnihiisay xoojinaysaa marka adigoo yidhi qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi aladiina aamanuu dadka mu'miniintaha ah rumeeyey walam yalbisuu aan ku barxin iimaanahum iimaankooda bidulmin dulmi aan ku barxin ulaa'ika kuwaasi lahum اlamnu amni bay leeyihiin wahum ayaguna muhtaduuna waa kuwii hanuunsanya marka tawxiidka fadaa'ishiisa halkaa noogu keenaya fadliga uu leeyahay aayaad iyo axaadiid aayaadka waxaa ka mid a qofkii ilaahay rumeeya oo iimaankaa iyo tawxiidkaas aan dulmi ku dheehin dulmigana nabiga wuxuu ku fasilay shirki aan shirki ku dheehin oo shirk ka nabad gala oo iimaankiisa iyo tawxiidkaa khaalis yahay lahum اlmnu amni bay leeyihiin oo adduunkana dalaal iyo baadinimo ay ka magan galaan aakharena cadaabkii alle ay ka magan galaan gaar ahaan cadaabkii inuu ku waaro wahum ayaguna muhtaduuna kuwii hanuun aayaddan markii soo degtay saxaabada way ku cislaatay sababta waxay u maleeyeen dulmigan dulmigu waa saddex dulmiga oo shirkiga ah iyo qofka oo naftiisa dulmiyo oo macaasida ku dulmiyo iyo qofka oo dadka kala dulmiyo ama dila ama wax ka dhaca ama caayo saddexdaas wey ayaga marka waxay u maleeyeen ayu dulmiya u maleeya oo qofku naftiisa oo macaasi ku dulmiyo ama qof kale oo wax ku dulmiyo shirkiya minbaabi baabi owlaa markaas markaasi waxay yidhaahdeen yaa rasuula ayunaa laa yadulmu nafsahu qofka aan naftiisa aan dulminayni yaa waaye marka waxay dhaheen waxay isu arkeen inay halaagsameen saxaabada annaga sidan oo kale qur-aanka markay arkaan iskama dardari jirin waxay la yidhi aayaddan waa lagula xisaabtama ma awoodaa waxaan hadday saan tahay see see wax u dhici karaa markaas aada ugu cislaatay laa waxay rabeen diinta odhan inay dabaqaan dad cilmiga uun kitaabkan iska baro maskaxda ka buuxsa iska dhaqaaq ma ah waxa loo baranaya waxa waaye cilmiga in lagu camal falo marka waxay dha haddii qofkiiba oo dulm sameeyaba uusan maaragtay amni helayno seeba hadde maaragtay aakharadeena adduunkana siga ku jiraan nabigu markaas wuxuu ku khafiifiye wuxuu yidhi laysa kamaa taquuluun dulmiga oo amniga taamka kor yeelaya ma ahan midka aada u malaynaysaan ee waxaa weeye ee dulmigaas waxaa waaye waa shirkiga waayo u dhaha kan dulmiga oo amniga oo dhan kaa qaada shirkiga waayo alam tasmacuu ilaa qowli luqmaan libnihi yaa bunaya laa tushrik billaah ilaahay ha u sharigyeelno ina shirka shirkigu ladulmun cadiim waa dulmi weeyaa marka culimmadu waxay yidhaahdaan dulmiga shirkiga horta asagu waaba ebir waaba ku baabi'inaya dulmiga naftaada macaasida aada ku dhibtid iyo dulmulcibaadna waa ku dhibaaya saddexda dulmi marka haddaad ka magan geshid dulmi shirki iyo dulmiga nafsigaaga iyo dulmiga addoommada amni taamaha hadleeda cadaab ku taaban maayo haddii aada kan shirkii ka ka nabadgeshina dulm amni waa leedahay oo qofkaasi ammaan waa helaya laakiin haddii aad macaasi la timaadid ama dadka aada dulmisid hadda dhibow kuu geysanaya haddaada ka toobad keeni soo maa marka amnigu waa kala wen yahay qofkii saddex dulmi ka beri noqda amniguisu waa taab qofkii shirki ka beri noqdana amni ilaaxadow haysaa laakiin maxaa dhib ku haya dunuubtii iyo dadkaa uu dulminayo soo ma marka haddii uu ka toobad keeno mise ilaahay uu dembi dhaafo waa kaas laakiin marba shirka hadduu ku dhac marka amnigi o dhan waa laga rafciye marka laakiin haddaad mar muwaxitaa noo amniya haysataa kuwaan kaba iska sii xaq wey soo qofka haddii jidka haddii uu qaadayo oo dawaaweyn haddii lagaa qaado baabuurka waa qaadi karaa soo maa kurtumada iyo xoogaa waa xamili kara adiga waxaas inaa iska sii cagaajisaa lagaa rabaa marka oo dulmigii weynaa haduu ilaahay kaa ilaaliyay tawxiid ku fahamsiiyey macaasidan iyo waxaana ilaahay inaad ka fogaad u kaalmayso marka qofkii saddexa dulmi ka aamin noqdo amni taama taamahu leeyahy qof walbana dulmiga qofkii shirka ka aamin noqdana waxa weeye amni waa uun leeyahay laakiin macaasidu iyo dulmkan kalena marka waa ay dhibayaan saas oo kale waay marka saas ibnu taymiya uu sheegayaa raximah ullah marka saasaan ahlu sunnada waafaqsan ilaa haddii uu qofku shiri ka bar noqdo dembi ma dhibaayo haddii aad tiraadid oo dunuubta ma dhibayso maxay noqonaya madhabkii murji-adee noqonay soo haddaad tiraahdid macaasiba haddaad samayso amnigii waa lagaa rafciyana qowlka nabigaa ka hor imaanay soo udha laysa alamru kamaa taquuluun dulmigan shirkaa laga jeeda marka amniga dhan midka baabi-inay u dhammaystira waa shirkiga in allaha laa yakfiru an yushraka bihi yaqfiru maa duuna dalika liman amaa macaasida ama qofka ama oo naftiis dulmiyo ama keyrka oo dulmiyo waxa weeye amnigaaga waxbay u dhibaysaa laakiin nooc min alamniga weli waa haysaa tawxiidkiibaa harsanaysaa kuwaana marka ka toobad keeno iska dhaafiyo iyo waqowli qowli tacaala ilaahay qowlkiisa uu yidhi aladiina kuwii aamanuu rumeeyey walam yalbisuu aan ku dheehin iimaanhum iimaankiisa bidulmin dulmi aan ku dheehin ulaa'ika kuwaasi lahum اlamnu amni bay leeyihiin wahum ayaguna muhtaduuna kuya hanuunadooda wa can cibaadati bni saamit baab wuxuu noo hayaa fadliga tawxiidka soo maaha aayaddaasuu noo sheegay aayadda fadliga tawxiidka waa maxay haddaad tawxiidka xaqiijiso oo shirka beri noqoto amni baa kuu sugnaada soo maaha haddaad dulumka koyar iska dhaaftana amnigaagu marka waa taam waa kana fadliga tawxiidka waxaa ka mid a ah, wa can cibaadati bni saamit radi allahu canhu cibaadati bnu saamit ibnu aws ayaa la yidhaahdaa ninkaas cubaadة ibnu saamid ibnu qays alansaari ayaa la yidhahdaa cubaada ibnu saamid ibnu qays abulwaliid waa reer khasraj waa raggii nuqabada ahaa ee nabiga calayhi salatu salaam labiyo tobankii nin ee nuqabadaa madaxda looga dhigay markii ay nabiga ay kula mubaayacoonayeen maka raggii soo dhoweeyey oo nuqabada ah taaba qabiilada ah waaweynaa qiimahala ayuu ka mid ahaa bederna waa xaadiray wuxuu dhintay ninkan sana arbaca wa halaaثiin qaarna waxay leeyiin waktigii mucaawiya xataa waa noolaa khilaafadii mucaawiya uu soo gaaray wacan cubaadtuna saamid radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sal alla alيh waslm rasuulka alle wuxuu yidhi man shahida qofkii ka markhaati kacay man qaala lama dhihin ilaan shahaadadu waxay xambaarsan tahay shaygaad ka markhaati kacays waa shay cilmi u leedahay ood yaqiinsan tahay ood hubtid ood laasimsanaysid ood qori kartid ood iclaani kartid ood ka markhaati furi kartid soo maa ood fagaaro ka sheegi kartid wey man shahida qofka markhaati kaca an laa ilaaha ila allah allah maahana wax kale oo cibaado astaahil inaysan jirin waxdahu keligiis inuu cibaado astaahil laa shariika lah xaal uusan allah shariik lahayn nacam oo wax cibaadadiisa wax la wadaagsado aysan jirin wa ana muxameda nebi muxamedna cabdullah cabduhu inuu addoonkiisa ou yahay iyo warasuuluhu rasuulkiisa ou yahay nabi maxamedna inuu cabduhu warasuuluhu halkan laba qolaa la radinaya qolo waxaa weeye waa qolada ahlulquluwiga la yidhaahdo oo nabiga xadgudub ku samaynaya sida ay nasaara iyo ciise ay ku sameeyeen oo nabiga intay ka badbadiyaan ayay ilaah camalba ka dhigayaan nacuudu billah taas marka waa baadi lama ogolo qolana risaaladay ka yaraynayaanoo rasuulka inay khilaafaan ay rabaan sunadiisa ma aqbalayaan waxaa weeye waa xaqirayaan nabiga calayhi isalaatu wasalaam marka risaaladay u diidan yihiin labadaba marka waxa waay waa qaalin iyo jaafin waayo labadaba agteena qiimo kama laha yacni meesha hadda aan soo marna oo sheika uu yidhi masaladan saxaabada in badan ma aqoonin qaar hadda iska acdaah oo culammada tawxiidka nacaa waxay yidhaahdeen shiiku wuxuu leeyahay saxaabadu xadiidka maysan aqoonin taas ma ahan shiiku saa ugama jeedo taas waa qalad wey shiiku wuxuu uga jeedaa mas'aladan nabigu macaaduu ku saraystay macaadna mar dambe ayuu marka uu sheegay marka macnaa waktigu hore ilaa macaad uu ka sheego saxaabada in badan oo sida macaad loo sheegay maahana ma uusan aqoonin sababtoo ah nabiga isagaa u diiday calayhi isalaatu wasalaam inuu dadka uu maaragtay u sheego saasoo ka wada oo masale dad lagu khasisay ahaad marka eh, hadda wax maaragtay oo sheekh saxaabo inuu caayo walciyaadu billah wuxuu u doodaaba waxaa weeye maaragtay allah iyo rasuulkiisa iyo saxaabada inuu difaaco wey haye waxaan ku dhex jirnay xadiidkii eh, cubaadatu nasaami wa anna maxameda nebi maxamedna cabduhu wa rasuuluhu addoon alle iyo rasuulkiisuna marka cabduhuna waxaa lagu radinaya kuwa ahlulquluubiga oo leeya nabiga addoon ha ka saramarnina wa rasuuluhuna waxaa lagu radinaa dadka mukhaalifiinta oo nabiga khilaafsan oo aan sunnadiisa aan qiimaynaynin oo sunnada ku jeesjeesa oo laleeyahay rasuulnimaha ka hoos marinina sababto waa rasuul wamaa arsalnaa min rasuul ila liyudaaca biidni rasuul waxaa loo soo diray in la adeeco nabiguna wuxuu dhahay wajucila dillu dullu wasagaaru calaa man khaalafa amrii dulli iyo hooseyn oo dhan waxaa dusha laga saaray qofka amarkayga khilaafa wa anna ciisaa ciisana cabdullaahi inuu yahay iyo warasuuluhu rasuulkiisa ciisana waa cabdullaah wa rasuuluhu laba qolay ka radinaysaa nasaara cabdullaahi waa u diidoo waxay dhaheen waa ibnullaahi yahuudna rasuul waa u diidoo waxay leeheen waa wiil oo sharmuutanimo lagu dhalay walciyaadu billaah marka laba qolay radinaysaa waxayna sugaysaa sida muslimiintu ay qabaan inuu yahay cabdullaahi wa rasuuluh isagee nabiga laba addoon iyo laba rasuulba ma garad farqa u dhaxeeya waxa weeye nabigeennu aabbiyo hooyaa dhalay ciisena waxa weeye aabba ma laha hooyo keligeedaa dhashay iyo nabigeennu khaatamulambiyaa walmursaliin ambiyada ugu fadli badan yahay taas wa amaa addoonnimada iyo risaalada waa ka dhaxaysa ma garad iyo wa kelimatu kelimadiisoo alqaaha uu ku tuuray ilaa maryama maryam iyo wa minhu ruux oo xaggiis ka ahaa kelimadan dadka aadaya xataa dadka waxaa laga yaabaa eh, inaysan aada u fahamsanayn kelimada maxaa looga jeeda kelimada le ciise waa kelima qaar waxay u fasirteen kelimadiisa in maarata yani sifa min sifaatihi juz asaga kamida inuu yahay taas u fasirteen nasaarada iyo walciyaadu billah taasna saas maaha kelimada macnaa waxaa weeye wuxuu ku abuurmay kelimatu kun ayuu ku abuurmay fa kaana uu ahaayo kunna ma ahan kunna waa sifat min sifat illaahi waa kelimatu kun ma ahana macnaa kelimatu kun ayuu ku ahaaday ahaww ilaahu yidhi waa ahaaday marka ahawda alle uu leeyahay oo wax ku abuura alle subxaana wa tacaala oo kelimadiisa makhluuq ma aha waa sifa min sifaati laakiin waxa ka uu ku abuurmo kelimadiisa oo makhluuq waa makhluuq soo maa marka ciise isaga kelimadii oo kun ma ahan ee makhluuqii markuu amarkaas ilaahay bixiye abuurmay waay saasuu imaam axmedna uu leeyahy nacam kelimadaa kun oo ilaahay maarata kun min allaahi waayo u leeyahy tacaala walaysa kun makhluuqan kunna makhluuq ma aha ee kuntaas wixii ku abuurmay inamaa amru idaa aradta an yaquul lahu kun fayakuun wixii ku abuurmay waayo kunkaasoo ku abuurmay nacam wa kelimatuhu kelimadiisa oo kun oo ilaahay ku abuuray fakaan oo macnaa dadka dhan dhanba kunoo ka abuurmay xoog addunya isagoo xoog addunya aabbala'aana la abuuray dadka la asbaa walaqad khalaqna linsaana min sulaalatin min maa'in marka isaga aabbala'aana la abuuray alqaaha wuu tuuray ilaa maryama maryana u tuuray jibriilaa loogu soo dhiibay halkaa jeebkaa looga afuufay fardigay gashay halkaasuu ku abuurbay waa kelimadii ilaahay oo kun fakaan ayuu ku abuuray nacam ee asagu kelimata kun maaha sida ciise u deliisanaya ee kelimadaasuu ku abuurmay wa ruuxun minhu ruux ilaahay uu abuuray oo alla makhluuqiisa ka ahaaday wey qaara waxay dhahayaan nasaaradoo kale waa ruux ilaahay naftiisa uu ka soo gooyay laa taasi qalabka ruuxun min annaar ruux macnaha waxa weeye arwaaxda waa si khaasa uga duwantaho waa ruux ilaahay abuuro waa tashriif ayaa loogu nisbeeyey laakiin jismigii markii kun lagu abuuray ruuxdana ilaahaa soo geliyo ruux oo min khalqillah min ay maarata min ay kaa'inatun min allah saasay culammadu ay ku fasirayaan nacam marka waan waljannatu jannaduna xaqun ay xaq tahay wannaaru naartuna xaqun ay tahay qofkii ka markhaati kaca adkhalahu اllaahu ilaahay wuxuu geliya aljannata jannadou geliya calaa maa kaana calayhi wuxuu ku sugan yahay oo min alcamali camal ah camal saalix hadduu ku sugan yahay haba yaraadeena waa gelaya haddou camal liita ku sugan yahay laakiin ou muwaxid ou yahana aakhiritaanka waa kii soo galay haddii alla uusan cafin oo dunuubta loo qabto marka xadiidkan wuxuu le imaamu nawowi waxaa weeye wuxuu ku tusinayaa waxaa qofka mu'minkaa caqaa'idka gaaladoo dhan uga baxaayo sababtoo ah yahuud ciise uma ogola inuu maaragtay cabdullaahi wa rasuuluhu inuu yahay maxamedna uma ogola calayhi isalaatu wasalaam nasaarana nebi maxamed uma ogola inuu yahay addoon alla yahay rasuulkiisa ciisena uma ogola inuu addoon alla yahay ee waxay leeyihin waa ibnullah mushrikiinna nebi maxamedna ma ictiraafsana laa ilaaha ila allahuna ma ictiraafsana janno iyo naarna ma ictiraafsana marka in alla intii caqiido xun wadato wadatoo dhan xadiidkaasa looga dhex baxay wasani maa tiraahdaa kitaabi oo ilaahay ah, maaragtay yani nebi maxamed beenisan xadiidkaas daa ictiqaadisid wax alla wixii diin baatil ahay oo dhan waa ka baxday soo maha saas marka shahaadadaas oo haddana muqtadaheeda lagu camal falo ayaa marka jannada lagu mudanaya muslim iyo bukhaarigaa wariyey halkaas caaw hanoo jooga waa la gaar ma waqtigaa la sal alla